sala allahu calayhi aalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu lmusaaraca oo caawa inteeda badan ay noqon doonta ahar ayay noqon doontaa waxaan u sheegnay majliskeeni hore oon ka hadalnay in habeenkan sabtiga ah cuquudda iyo habka musaaracada loo sameeyo inaan ka hadli doono insha allahu tabaaraka wa tacaala oo imaamka alimaam anasai caleyh raxmat ullah dadka heshiina oo qod qof shaqayna iyo qof loo shaqayna khaasatan waxyaabahan qofka uu xooggiisa ku shaqaynaa iyo wakhtigiisa qof wuxuu ku shaqaynaa xooggiisa iyo wakhtigiisa qofna wuxuu ku shaqaynayaa xoolihiis xoolihiisuu ku shaqaynayaa marka shaqo noocaasa caqdigii la kala qorani ama ha noqoto dhul la beera ama ha noqoto lacag lisu dhiiba oo qeybta labaad noqon doonta insha allah tabaaraka wa tacaala ayaan biidn illah caza wajal siiqadii ay culimada sida alimaam annasaa raggii saxaabada nabigeena qeybo ka mid ah amaba cafwan taabiciinta rag ka mid ah iyo rag kaleba habkii cuquudda ay ku ansaxayeen ayaan insha allahu tacala halkan ka geli doonaa caaw markaa maadaama musaaracaan wax badan kusoo jirnay musaaracadii caqdiga la kala qorani habka u noqona ayada dhan walba laga ilaaliyey ayaan gelaynaa insha allah tabaaraka wa qaala rasul sal slm meesha caaw waxaan u malaynaa aad baa u yarta aad laba iyo saddex iyo afar kama badna inta kale waxaa weeyaan waa aqwaasha culimada raxima allah اjamiic qaala abu cabdiraxmaan الnasaa abu cabdiraxmaan الnasaa imaamka wuxuu yihi raximah اllah raxmata waasica mualifka kitaabatu musaaraca haadihi tanayto sifatu sifatu kitaabatu musaaraca haadihi tanayto sifatu haadihi sifatu kitaabati musaaraca amaba kitaabatu musaaracati hunaa maxalu bayaaniha musaaraca heshiis la wadageli oo musaaraca in lisla beerto dhul heshiiska laganaa sida loo qoraa ayuu baabkan u baab yahay weyaan ilan wax kasta oo dhaca oo shaqo ah oo dad ka dhaxeeyo waa in qoraal uu ka horeeyo haddii kale waa laisqa qabsani lidalik soomaalida waxay yidhahdaan laba ishaysatad iyo aad aragto wax isku haysto heshiiskooda hore ay wax ka dhinaayeen heshiiska wax ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in qoraal la sameeyo sidoo kalena ishhaad iyo marqaatigelin ay timaado oo amaba lagu qoro maktab waxaa loo yaqaana katibu cadlin maxkamadaha waxaa jooga qolyo rajistar ah oo wax qoro ayaa jooga qaadigu wayn ahayn oo waxaa weyaan towhiiq اlcuquud waxyaabahaas dokumentiyadaas lagu heshiina ayay saarayaan khatmi saarayaan oy saxeexayaan wixi ad ku heshiisanayaan loola imaanaya kadibna wix iyaga haya ayaa iyaga dib u qorayaan amaba qoraalkii ad idinka qorteen ay marka ay saxeexayaan hadda booskoodii waxaa ku jira qoryahan looyarada ayaa ku jiraan looyarada ayaa ku jiraan marka habkii loo qori lahaa musaaracada ayuu imaam ka hadlayaa waxaan rabnaa marka cawn in isbarbar dhigno qolyahan looyarada oo xilligan hadda jooga iyo muxuu ahaa alimaam annasaa siiqadan maanta uu noosoo caw noo soo guuriyey bal cidda ay waxeeda ay muxuu biyi kama dhibcaanka tahay ay waxooda isku toosantaan fiirino waay qaala alimaamu abu cabdiraxmaan nasaa wuxuu yihi raximah ullah kitaabatu musaaracatin hunaa maxalu bayaaniha musaaraca heshiiskeeda iyo qoraalkeeda habka uu dhaca meeshii lagu heshiin muxuu ahaa meeshii lagu cadayn laha waa booskan weeyaan kitaabatu musaaracatin hadihi kitaabatu musaaracati musaaraca qoraalkeeda sifadeeda weeyaan hadihi sifatu kitaabati musaaracatin calى ana اlbadra wالnafaqata calى saaxibi اlardi walilmusaarici rubcu maa yakhruju minha waxaa lagu dhisaa marka calى ana اlbadra miraha wax lagu beeri ama abuurka iyo wanafaqata nafaqada oo kharashka meesha ku bixi calaa saaxibi اlardi dhulka qofka iskala inuu korkiisa ahaaday ayaa uu ku qotamaa heshiiska noo imaan doono walilmusaarici qofka abuurka samayna oo shaqada qabanina shaqaale ahaanta u istaagina ama barjawaasiga muxuu ahaa hawshaas samayni bilugatina rubcu maa yukhriju اllahu caza wajala rubc maa yukhriju wuxuu soo bixiya rubciisa allahu alla weyne caza wajala ayaa u sugnaaday isna marka heshiiskan waxaa weeyaan waxaa lagu heshiinayaa wax alla wixii kharash ah ama abuur ah oo meesha beertaa gala waxaa laga rabaa ninka beerta iskale waa kow tan labaadna beertiina isaga ayaa iskale waa laba sow qodob maaha tan saddexaad ninka la yidhaahdo musaarica amaba shaqada qofkii qabanina isaga waxaa laga rabaa inuu la imaado shaqadii oo barax tiran waxaa dhici marka ninka musaarica marka oo shaqada qabana wuxuu qaadanayaa afar dulaal hal dulaal ama afar meelood hal meel ayuu ka qaadanayaa waa rubc waxa loo yaqaana amaba khamsa wacishriin filmiya ama ayuu qaadanayaa ninka dhulkii lahaa abuurkii lahaa kharashkii lahaana wuxuu qaadanayaa boqol kiiba iyo shan ama alaaatu arbac ayuu qaadanayaa saddex meelood afar meelood saddex meelood ayuu qaadanaya saddex meelood ayuu qaadanaya marka heshiis noocaasa ah, habkii loo qori lahaa ayaa halkan laga bilaabaya inta hore waxay ahayd waa lagu heshiinaa in lagu qeexa maxaa lagu heshiinaya waxaa lagu heshiinayaa nin dhulla abuurki baxsani kharash wax alle wixii kharashoo meeshaa ku baxaana baxsani rabana boqol kiiba toddobaatan iyo shan inuu heshiis muxuu ah wax alle wixii halkaa ka soo baxa uu isaga qaato iyo nin shaqaalo ah oo muxuu aha muruqiisi la imaanay iyo wakhtigiisi oo boqol kiiba labaatan iyo shan qaadani wax kaloo laga rabana ayna jirin oo muruqiisa iyo wakhtigiisa mooyan wax kale aan laga rabin dadkaas iyaga haddii ay ku heshiinayaan beerta habka loo heshiinaya qoraalka habka loo samaynayo ayuu baabkan amaba halkan ka hadli doonaa insha allah tabaraka watacaala qofka markuu caawa waxaan arko mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu gacanta qaniino khaasatan dad ganacsiga kusoo jiray iyo shirkooyinka in badan oo muxuu ahaa dad la derderay insaaxa tacbiir iyo dad waxaa weeyaan loo beenguuray oo badan ayaa idinku jira shaki kama qabata ayada maxaa yeelay <laughs> qof qof muxuu ahaa waxyaabahaas oo dhanna wax asbaabtu ah horaan ayaan wax cad lagu heshiinin marka heshiiskaas cad siduu noqona ayaan gelaynaa marka haada kanayto hadda aan qorayna ama gacanta aan ku hayno saas weyaan siiqadii mhm, minha haada kanayto sida mxuua ku noqda calaa an kitaabu musaa kitaabu musaaracatin musaaraca qoritaankeed ayaa halkaan aan ku caddaynaynaa iyo sifadeedii calى أن albadra abuurka inuu iyo wanafaqata kharashka عalى saaxibi اlardi qofka dhulka korkiisa inay ahaatay ayadoo lagu dhisi walilmusaarici qofka shaqada qabanina rubcu maa nacam walilmusaarici qofka shaqada qabani oo beeritaanka howlaha samaynina rubcu ma kii rubci inuu leeyahay yukhriju uu soo saaro allahu alla weyne caza wajala minha dhulkaasuu ka soo saaro iyo zarcigaas iyo musaaracada la sameeyey wixii ilahay uu ka soo saaro inuu boqol rubac ku leeyahy boqol labaatan shan uu ku afar meelood hal meel uu ku halkaas iyadoo lagu dhisaa qoraalkii saanu noqona siiqadii marka haadaa kanayto aan gacanta ku hayno qorayno kitaabun waa qoraal iyo waraaq iyo heshiis katabahu uu qoray fulaan ibnu fulaan ibnu fulan hebel oo ina hebel ah oo ina hebel ah waa alsmu hulaaثi wa hebel ina hebel bas ma waa moxamed yuusuf cali oo kale waa qodob waa inuu caddaado maxaa yeeley inta badan dadka moxamed cali oo kale waa badan laakiin moxamed cali yuusuf in la hela waa suuragal laakiin waa yaro fogta hal magaalo in dad yaroo jooga ama beeroley inay saddex saddexdi magac ma badna waa dhici kartaa marka alism اhulaaثi waa magacii oo saddexan haada kanayto kitaaba waa kitaab i qoraal i waraaq documenti ah katabahu u qoray fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan uu qoray fii صixati minhu caafimaad qab isagoo ah ama caafimaad qab isagoo ku sugan oonan bukin jiifin waaya i wajawaazi amri wanafaadi amrin amarkiisana uu fuli mar waxaa jirta qofka amarkiisusan fulaynin oo maxay ta marka iyada waa maxjuur dayna lagu yeeshay qulamadii raggii muxuu ahaa aar muxuu ahaa addaynta ku lahaa ayaa ku dhegan maxkamadaa la geeyey bangraft waa lihi jiray ama muxuu aha qofkii inuu shiiday ood khaariqay ayaa la soo saari xoolihiisoo dhan marka waxaa weeyaan gacanta maxkamadiia gacanta saari wax tasarufa ama inuu sii iibiyo ama soo iibsado looma ogola abadan nin wuxuu noqonayaa marka yacni xaaladiisa iyo amarkiisa aan gacanta ku haysanin laakiin qofkan hadda waraaqda qora wuxuu leeyahay fii fii صixati minhu wa jawaazi amrin sixatinta marka uu leeyahay mar waaa wuxuu ka ixtiraasa meesha mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa in sakaraat amaba eh, xanuun oo makuuf ah oo qofka laga yaaba inuu u dhinto haaliban qof ilaah naga wadaay subxana wa tacala kansar uu ku dhacay isteejka afraadna uu jooga kaba soo qaad amaba booska afraad uu mara inuu ilaahay subxaana wa tacaala caafiyo waxba kuma ahaan dad uu caafina oo badanna waan aragnay laakiin haalib alaxwaal sida haalibka ah qofkaas wuu dhintay kuma haysto soo saa maaha haye qofaa ah muxuu ahaa Eh, xanuuno khatara ku dhacayo kiliyihii iyo beerki wax dhan ayaa waxaa la yidhi waa shiidmeen eber weeyaan waxba qofkaas marka caafimaad ma jiro marka ninkaas mucaamalada uu geli far baa geli karto far baa geli karto ama far baa gelaysaba waaya <clears throat> iyo wa jawaazi amrin wanafaadi amrin amarkiisa oo muxuu ahaa uu fuli isagoo ku sugan hada kanaytu kitaaba waa kitaab oo katabahu u qoray fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan fii sixatin minhu caafimaad xaggiisa ka ahaaday isagoo ku sugan fii sixatin minhu caafimaad qab isagoo ah iyo wa amrin amarkiisun uu fuli lifulaan ayuu u qoray ibnu fulaan hebel oo ina hebel ah, ayuu u qoray ibnu fulaanna kolleyba kama marna asna adiga hebelow biannaka weyaan dafacta waxaad ii dhiibtay ilaya aniga jamiica ardika arladaada dhammaanteeda ii dhiibtay dhulkaagii allatii arladaasoo bimowdici kada meel hebel ku taallay ayaad ii dhiibtay aan tusaale ka soo qaadanay dhulkii aad bamwaani ku lahayd oo muxuu ahaa la beeranay ayaad ii dhiibtay amaba dhulkii dhulbeeraad afgooyi iyo dhulkii aad afgooyi ku lahayd marka marka soomali la yihah moogtahay beer la sheegay haaliban afgooye unbaa dadka mxuu aha iyo meelo lamid aha jiraan laakiin waa cam beero waaweyn oo de ka baxsan oo xataa boqorkii waxaan garanayaa boqorkii eh, jaabir alaxmed asabax miyuu ahaa wadaadki eh, kii mxuu ahaa kuweyt xitaa beer weyn ayuu ku jir mar isagoo ka sheekeyna oo waxaa weeyaan eh, youtubeka ay soo dhigaan arkay marka beertaadi ku taallay afgooya ama webigii taana mxuu ahaa gaarayso ku taallay wahaa kada amaba ku taalay nairobi uma ilaa daalika waay waa in la magacaabo innaka adiga hebelow dafacta ilayhi waxaad ii dhiibtay jamiica ardika dhulkaadii oo dhan allatii taasoo arladii bimowdici kada meel hebel ku taalay afgooy ku taalloo kale fii madiinati kada magaalo hebel ku taallay waxay kaga taallaa xaafad hebel amaba meel hebel ay ku taallaa magaaladii uu sheegi booska ay kusii taallan wuu sheegi musaaracatan ay liأjli musaaraca inaan wada beerasho galno oo anigana aan ka shaqeeyo adigana aad muxuu ahaa beertii iyo kharashkii iyo wixii lahaato aan marka wada nafcisanno wada abuuranno mufaacalo wa wahiya iyadi wa alardu arladi allatii taasoo tucrafu loo yaqaana bikada magacii arlada ay lahayd magacaas ayaa loo yaqaana arlaheblayo weyaan qof waxaa laga yaabaa inuu dhool badan leey laakiin dhulka ku yeelay bamwaani ku yeelay inaad muxuu ahaa saasoo kale la yidhaahdo watajmacuha ay jamciso oy kulmiso xuduudun arbaca afar soohin ayay leedahay afar soohin iyo afar xad ayay leedahay yuxiitu bihaa wuu ku hareeraysan yahay iyada kullihaa dhammaanteed xuduudda iyada ah waa ku wada hareeraysan tahay oo dhinacahay ka jirtaa kow wa axadu tilka alxuduud soohimadaas midoodna biasrihi isaga oo dhan xadkaasoo dhan e laziiqu kada dhulkii dhulkii hebel ahaa ayuu ku dhegan yahi oo kaba suqaad galbeedkii waxaa kaa xiga sakiina kaa xigto dhulkan sigiska oo kale hadda masjidka uu ku fadhiyo dhanka galbeedka ah wuxuu ku dhegan yahay oo wax kalo udhexeey ayna jirin sakiina waaya laziiqu kada hahay waani kan labaad waaliu iyo waraabicu kan labaad io kan saddexaad io kan afraadna isna waxaa weyaan laziiqu kada walaziiqu kada walaziiqu kada yani wuxuu ku dhegan yahay kaba soo qaad hadda wuxuu ku dhegan yahay kan kale furqaan qaybta bariga furqaan kaga dhegi tusaalahaan dhanka waqooyiga amaba dukadna wuuu kaga degan waxaa kaga degan jidkii sigiska ayaa kaga degan dhanka koonfureedna waxaa kaga degan jidka sabankaa kaga degan saasaa marka loo cadaynaya oo qoraalka la gelini xuduuddii ayaa marka la qeexi oo cid alla ciddii ku dhegnayd ayaa la sheegi intaa waxaa la diidayaa in labsi iyo muran u imaadaa la diidayaa haddii la yidhaahdo anigu waxaan kaa kireeyey hoteelkan inta naga xigo oo sakiin ah iyo jidkan sigiska ah iyo jidkan sabanka ah iyo maqaaxaddan furqaan inta u dhaxaysaan kaa kireeyey oo qoraal noocaas inta la sameey kadibna la shabadee masjidka lama kiraya la socdo waa miaal <laughs> marka waxaa weeyaan waa warcad marka meel loo soo mara ma waaya dafacta waxaad ii dhiibtay ilaya aniga jamiica ardika dhulkaadii oo dhan haadihi ee tan dhulal kalaad ahayd ma aha kan dhulkaagan kanaad ii dhiibtay almaxduudati ee la soohimeeyey oo la caddeeyey fii hada alkitaab qoraalkan aan ku caddaynay kow bixuduudihaa soohimaheedii almuxiitati biha iyada ku haraysnayd na lagu soohimeeyey oo waxaa weeyaan xuduuddaas ayaa qeexi hoteelkii jidkii sigiskii jidka sabankii furqaan ayaa qeexi xuduuddaas ayaa lagu xadeeyey o bixuduudiha almuxiitati biha iyo wa jamiic xuquuqiha dhulkaas xuquuqdeedii oo dhan oo gudaha taalle dhulka waxaad leeyahay motoor kaba sooqaad dhulka wuxuu leeyahay ceel dhulka wuxuu leeyahay mashiino dhulku lagu falo dhulka wuxuu leeyahay howlo noocaas bixuduudiha almuxiitati biha wajamiic xuquuqiha iyo xuquuqdeedii gudaheeda dhex taallay iyo wa shirbihaa cabitaankeedii iyo biyaheedii waraabkeedii oo dhex yeelay iyada iyo wa anhaarihaa kanaaladeedii oo weynaa iyo wa sawaaqiiha kanaaladeedii yaryara oo gudaheeda ku samaysnaa ama kor ha u qaadnaydeen amaba jidka hama dhulka ha marayno kow ardan dhul ayaad ii dhiibtay baydaa dafacta ilaya jamiica ardika haadihi ardan baad ii dhiibtay baydaa ee cad faariqatan ee faaruq ah cad iyo baydaa waxaa weeyaan wax geedaho ku yeela amaba wax zarac iyo miro hoo saaran ama tallaal hoo saaran lama arka weeyaan waa faaruq baydaa yani faaruq weeyaan faariqatan ay kusii caddeeyey laa shaya fiiha waa sii caddayn kale laa shaya shay ma ahanin fiiha iyada min arsin abuur walaa zarcin walaa beer ah abuur iyo beer iyo wax ku talaalan lama arka sanatan sanad ayaad ii dhiibtay kaamil taamatan ee taam a ah weeyaan awaluha sanadkaa bilowgeeda ama wuxuu ka bilaabani mustahalla shahri kada bilhebel bilashadeeda oo min sanati kada sanad hebel ahaaday waakhiruhaa heshiiskaas waxaa u dambeeyo ku gebagabooba i musaaracadaas insilaakhu shahri kada bilhebel ama bilheblaaya siibashadeeda iyo bixitaankeeda dhamaashadeeda min sanati kada sanadka hebel ah kaba soo qaad hadda musaaracan maanta gelayna waxaa weeyaan wuxuu ka bilaabanayaa shanta bisha muxaram kun afar boqol iyo soddon eh, eh, afartan iyo saddexdii wuxuuna ku gebagaboobayaa shanta bisha muxaram ee sanadka ama afarta bisha muxaram ee sanadka kun afar boqol iyo afar iyo afartankii hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam sanatan kaamila awaluhaa mustahalla mustahalla shahri kada bilowgeeda waa bilhebel bilashadeeda min sanati kada sanad hebel ah wa aakhiruhaa gabagabadeedan insilaaqu shahri kada bilhebel bixitaankii ama bixitaankeed iyo siibashadeed min sanati kada sanad hebel ah calaa an asraca waxaad igu dhiibtay calaa an asraca inaan beero jamiica haadihi alard dhulkaas dhammaantii ama dhammaanteed arladaas dhammaanteed ama dhulkaa dhammaantii almaxduudati ee la xadeeyey fii hada اkitaab qoraalkan iyo heshiiskan almawصuufu la sifeeyey mowdicuhaa booskeeda fiihi caqdigan iyo kitaabadan lagu xadeeyey haadihi الsana sanadan almuaqatati ee la waqtiyey fiiha ay fi kitaabat kitaabadaas lagu cadeeyey oo lagu waqtiyey min awalihaa bilowgeeda sanadkaas ilaa akhiriha dhammaadkeeda kulamaa aradtu wax all wi doona kulamaa aradtu wax alla wixi an doono oo wabadaa ii muuqday liya aniga an asraca inaan ku abuuro fiiha gudaheeda min xintatin gerbi waa qamadiga nooc ka yaro sarreeyo iyo wa qamadi iyo wa samaasima sinsinti iyo wa urzin urusin waa la dhihi karaa urusinna waa la dhihi karaa Eh, marka wuxuu ku imaadaa luqaad aad u badan uruska waa koleyba ahamiyad aad leeyahay u noqdameyna asad oo kale waa si si badan baa loogu dhawaaqa wa urzin bariis iyo wa aqtaanin suuf iyo quطni iyo wa riaabin riaab riaabka waxaa weeyaan waa nooc ka mid ah waxyaabahan eh, khudaarta ah eh, fruudka maaha waxyaabahan cagaarka ka mid ah weeyaan iyo wa baaqila baaqilada waa digirta nooc ka mid ah oo ka yara eh, nooc duwan magaca gooni ay carabta aad ba annaga moogtahay inta badan soomaalida digirta cunto asaasi nooma aha laakiin hadda kaba soo qaata hadda carabtoo kale yacni eh, masar niminka la yidhaahdo oo xataa khaliijka eh, qolyahan hindida iyo bakistaanta yacni baashaan la yidhaahdo fuulka waa cuntada asaaska ah annaga bariis iyo baasta meesha hadda noogu jiraan horaana caanaha iyo hilibka ay noogu jireen ayaga waxaa gu jira fuulka fuulka marka waa nooc ka mid ah baaqiladana fuulka kama foga waa nooc digirta ka mid ah waaya wa baaqila iyo waa ximas miya maxaa idiin qoran xumus iy qoranta xumus bidami اlxa ya shumbarada waa nacam Ah, shumbarada weyaan ah, ximas iyo wa lubiya luubiyadana kama foga kama fogo iyada laftirkeeda waxaa weeyaan waxyaabaha fasiilada noocan oo hashi eh, digirta weyaan iyo wa cadasin misir misirta iyo wa makaathiya jamcu mikhaatin meelaha eh, jamcu mikhaatin waa maxalu kihaa kihaha waxaa weeyaan baalkan loo yaqaano qajarka qajar waa amaba waxaan ay dhahaan alkhiyaar baalkan yaraa saa u dhuubanoo muxuu inta la jarjaro lagu daro khiyaarka ha ya ani waxaan u aqaanaa carabi khiyaar baan u aqaanaa soomaaligana qajar dallaayan arki jiray o haddii aad gogolka gelisaan marka ood qaybta imageka iyo suwarka tagtaanna kulli waad arkaysaan oo hadda si fiican baad u heli kartaan waaya iyo wa mabaaiikhana waxaa weeyaan waa meelaha lagu beero biiikha bocorta iyo wixii la ah iyo wa jazarka kaaratada iyo wa saljamka iyo fujliga labadaas iyagana waa nooc baxa oo waxa weeyaan qeybtan dambe waxay ku leeyihiin sida khiya bahalkan iisheeg iisheeg bahalkan la yihaahdo jazarka iyo kaarootada noociisa oo ka yara duwan qaarna waa kuusan yihiin qaarna kaarootaana yara dhuuban saasay yihiin weyaan ya bishiin نعم أنا قلت شلجم ولا قلت سلجم هذا سبق اللسان يا شيخ نعم جزاك الله خيرا وشلجم بالشين weyaan siin ma aha shaljamka iyo fujliga marka waa noocaas kow haddii aan raggii hore ahaan lahaynay dhibkaaba ma marnayn waxaan dhihi lahaynay yacrifuhu ahluhu yacrifuhu ahluhu bilahi towfiiq ma wala isku dhibeen yacrifu ahluhu yacrifu ahluhu yacrifu ahluhu bilahi towfiiq sidiina la yeeli jiri iyo basalin basal iyo wa thawmin lanna mogta annaga soomaalida waxaan ma naqan wax hadda yani hadda umaan barani mo yar weli waan barbaranhaynaa annaga caano iyo hilib bas oo bilahi towfiiq iyo wa buqulin buqul waxaa weeyaan wax kastoo cagaar ah ayaa buqul la yihahdaa cagaarka iyo wa rayaaxiina iyo waxyaabahan carfo reexaanta iyo wax la midkaa laftirkooda waa la beeri jiray iyo wayri dalika kuwa keyrkood min jamiici alhalaat wax kasta oo la beerto wax kasta oo la beero oo laga shaqeeyo shitaaan asrac waxaan eh, abuurayaa shitaaan xilliga qaboobaha iyo iyo wasayfan xilliga kulaylaha shitaa agayada xilliga xagaaga iyo iyo wasayfan xilliga eh, sayfka cagsina waa u isticmaalaanoo shitaaga waxaan arkay soomaalida inay kala lahjad yihiin oo xagaaga qaar waxay u isticmaalaan xilliga alxarbu shadiid u isticmaalaan baynamaa hadda gobolladan aan joogno oo koonfurta iyo muxuu ahaa dhankaana xagaaga inta badan waa qabow xilliga ayada laftirkeedana ayaga xagga muxuu gobolladaas hadda waqooyiga iyo taqriiban keliba muxuu ahaa bariga iyo soomaaliya waa sida khaliijka iyo carabta oo kale waa deb dab weyaan marka hadda sacuudiga oo kale aan ardayda ka henay waxaan garanayaa markaan kasoo tagna sayfka oo lasoo baxa oo lasoo aada fasaxaan soo aadna iyaga waa dab konton afartan iyo toddoba afartan iyo sideed ayaa kuleel gaaraya marka halkaan la imaadana oo bishii lixaad taqriiban ka bilaabato xilligaasa bilaabanaya juun ayuu bilaabanaya xilligaan ood aragteen waa xilligaan ku jirno hadda ilaas bishii sideed ay ka dhammaato waa bard marka mararka qaar waxaa laga yaaba xataa cibaaraadka iyo lahjaadka waxaa kala bedeli xaqiiqada dhulka la joogo marka yada ayaa kala bedeli shitaan xilliga qaboobaha iyo waa sayfan xilliga kulaylaha rixlat الshitaaءi waالsayf bibuzuurika abuurkaaga iyo wabadrika abuurkaaga waa isku mid qaar waxay leeyiin buzuurika marka la yidhaahdo rayxaanta iyo waxyaabahaas aanan xabka la cuna ahayn abuurkooda ayaa la yidhahda buzuur ama bizr marka badriga caadi markuu noqdana waxaa weeyaan waxyaabaan xabiga qamadiga iyo wixii la midka ah abuurkoodu noqda bi buzuurika abuurkaaga iyo wabadrika abuurkaaga wa jamiicuhu dhammaantiina calayka korkaada ayuu ahaaday duunii aniga la'antay shuqulkuma lihi aniga howlahaasoo dhan xaggaaga ay marayaan calaa an natawallaa calaa an atawalaa aniga inaan u istaago daalika arinkaas iyo abuuritaankaas iyo waxaasan ka soo sheekayn dhan shaqadaasna aan u istaago biyadii aniga gacantayda iyo wa biman aradtu qofkii aan doono oo min acwaanii icaawiyaalkayga icaawiyo ani ikaalmeeyo iyo wa ujaraa'i kuwaan soo ijaarton soo kiraysto iyo wa baqari iyo baqari maxaa weyaan loodayda nacam beerta lagu fala waxaa mid la mid noqon kara taragtadayda <laughs> ayaa la mid noqon karta kow wa baqari iyo wa adawaatii qalabkayga aan wax ku eh, ku qaban lahaa wa aali a idin qoran sooma meeshaan wa aati mise wa aali mid sheega wailaa waali waati kulli waxaas aggaa lagu tuura xataa tanshiq nudcaw waxaa la dhihi marka waati ziraacata dalika wa cimaaratihi waati waxaan la imaanaya ziraacata dalika arinkaas abuurkiisa iyo wa imaaratihi aati imaara wa aati ziraacata dalika wa cimaaratahu yay noqonaysaa wa aati waxaan la imaanayaa ziraacata dalika arrinkaas abuurkiis oo inaan aniga abuur oon beero iyo wa iyo inaan sidoo kale aniga camiro meesha oon e, beeritaan iyo falitaan iyo ka shaqayn waa noo imaan doontaa aan ku camiro iyo walcamali inaan ka shaqeeyo bimaa shaqo ama shay fiihi isaga uu ku sugan yahay namaauhu kobaciisa oo zarcigaas inuu kobca waxyaabaha e, keeni karo inaan ka shaqeeyo iyo wamaslaxatuhu maslaxadiisa iyo kiraabu ardihi arladiisa inaan falo oon rogo waay iyo wa tanqiyatu xashiishiha inaan cawskeeda aan ka nadiifiyo oo meesha ka caws qaado ama ruqbin waxay dhihi jireen iyo wasaqyi maa yaxtaaju wasaqyi maa shay abuurintii oo yuxtaaju loo baahda ilaa saqyihi waraabintiisa oo mimaa ka mida zurica la beeray qaar aan u baahanayn in la waraabiyo aa laga yaabaa oy biyihii kanaal iskaga socdaan iyo wa tasmiidi maa shay bacrimintiis yuxtaaju loo baahda ilaa tasmiidihi in la bacrimiyo yacni samdiga waxaa weeyaan iyo tasmiidka in maalan lagu shuba daawooyin lagu shuba mararka qaar digada xoolaha xayawaanka lagu shuba wamaa ilaa dalika tasmiid ayaa la yihahdaa inaan marka meeshii bacriminta iyo shaqadaas aan ku sameeyo wixii u baahda in lagu sameeyo iyo waxafri sawaaqihi iyo inaan muxuu ahaa asalka iyo meesha zarciga soo baxay aan falo falitaan weeyaan iyo wa iyo webiyadiisa iyo kanaaladiisii inaan qodo iyo waijtinaa'i maa shay inaan ka soo guro yuxtaaju loo baahda cafwan waijtinaa'i maa shay in waxaa weeyaan aan soo gura yujtanaa waijtinaa'i maa shay inaan soo gura yujtanaa la soo guro oo minu ka mid a yacnii mirihii baxay inaan soo gooyo oon soo jaro kow ijtinaa waalqiyaami iyo inaan u istaago bixasaadi maa shay soo goyntiis yuxsadun la soo gooyo oo minhu ka mid ah wixii la abuuray qayb waxaa laga yaabaa in wax loo soo goyna ay yihiin qaarna wax la jara ay yihiin waa isku midun in lasoo jaro waa wixii muxuu ahaa laga soo dejiyo laga soo qaado eh, saaqi iyo habkii ay u baxeen oo mirihii laga soo qaado weeyaan iyo jamcihi inaan meel isugu geeyo iyo diyaasati maa shay inaan muxuu ahaa tumo ama garaaca yudaasu lagu istaaga minhu yani kaba soo qaad qamadiga oo kale iyo geleyda oo kale iyo marka karoorka la keeno dhowr habood iyo dhowr qaabood ayaa muxuu ahaa sabuulka iyo lagu kala saaraa iyo mirihii iyo masagadii lagu kala saaraa waxaa ka mid a in haddii ay wax badan ahayn in halkaa inta la dhigi kaba culus lasoo qaata lagu tunto oo muxua lagu istaago waa habka uu sheegay hadda waxaa kaloo dhacaysa in inta ulaa loo qaato saa loo gara ragga ay iskugu yimaadaanoo saa loo gara waa taqaanaan umayna ragga beeroleyda oo garan karan oo la yidhaahdo muxuu ahaa waa la isugu imaani saasaa loo garaaci laba xataa waxay qaadanayaan laba xaba saasaa loo garaaci waxaa laga yaaba maanta dhan in la garaaco oonan la taabanin marka khaasatan ay beerta aad u weynta oo kadibna eh, maalinta labaad hawlihii kala saaritaanka la bilaabo iyo watadriyatihi iyo in la haadiyo haadin oo muxuu ahaa buushihii iyo baalkii iyo la kala saaro iyo mirihii la kala saaro shaqadaas o dhan ay u taalla miskiinkan u taalla o intaasoo shaqo la qabani laakiin maxaa lagu qabana binafaqatika adiga nafaqadaada iyo kharashkaada calaa daalika arrinkaas aada muxuu aha bixiso kullihi dhammaanteed duuni anigana aan shuqul haba yaraad ku waxaasoo shaqo la qabani xoog marka laga soo tago iyo maamul laga soo tago wax alle wix kharash oo ku baxa koob biyo haddii la cabo ama koob sha haddii la cabo iyo haddii muxuu ahaa hadaa qabani kulli xagga adag weyaan wa acmala aan ku shaqeeya dhafiihi isaga gudihiisa kullihi dhammaantii biyadii ani gacantayda iyo wa iyo kuwa ii kaalmeeyo oo duunaka adig shuql aadan kulahayn calaa ana laka adig inay kuu sugnaata min jamiici maa shay dhammaantii yuraju ama yukhriju uu soo saaro uu ka soo saaro allahu alla weyne caza wajala min dalika zarcigaas kullihi dhammaantii fii haadihi اlmudda muddadaas almawsuufati lagu tilmaamay fii hada kitaab kitaabkan min awaliha bilowgeed ilaa aakhiriha gabagabadeeda falaka adiga kuu sugnaaday alaaثaةu arbaacihi aafar eh, meelood mxuah eh, saddex meelood afartiiba aad saddex ka qaadato ood rubuc reebto aad eh, afartii meelood saddex ka qaadatid saddex doleel aad afarti ka yeelatid falaka uu ku sugnaaday salaatu arbacihi afartii meelood aad saddex ku yeelato kow maxaad ku yeelanaysaan bixadi ardika arladaada nasiibkeeda ayaad ku qaadanaysaan arladaadii oo adiga la beeray ayaad ku qaadanaysaa nasiibkeedii kow iwa shirbika waraabkaagii oo biyihii ad adiga muxuu ahaa meeshii lagu waraabiyey adaa iska lahaa iwa badrika abuurkaagii iwa nafaqaatika kharash bixintaadii nafaqadii aad bixinaysay ayaad ku qaadanaysaa afar meelood saddex meelood ku qaadanaysaa kow weliya aniga oo mxuu ahaa xoogsadaha aha muruqsadahana muruqmaalka ahana waxaan qaadanaya weli anigana waxaa ii sugnaada rubcu afar meelood hal meel ayaan leeyahay albaaqi ee soo haray min jamiici daalika intaas dhammaantood wix alle wix meesha ka soo baxay dhammaan markii laisku daro afar meelood hal meel ayaa ii sugnaaday maxaan ku helayaa biziraacati abuuritaankayga iyo camali shaqayntayda o iyo waqiyaami calaa dalika arrinkaas u istaagay oon u ahaa mas-uulu taagan biyadii aniga gacantayda aan hawsh ku qabanay iyo acwaani kuwa ilaa shaqaynaayey oo i intaas ayada ah markii uu mara ayaa kadibna wuxuu rabaa inuu gebagabadii tawqiici in la gaaro wuxuu leeya wadafacta ilaya wadafacta waad ii dhibta ilaya anaga aniga jamiica ardika dhulkaada oo dhan haadii ee almaxduudati ee la soo himeeyey fii hada kitaab kitaabkan oo lagu cadeeyey bijamiici xuquuqiha xuquuqdeedii oo dhan iyadoo muxuu ahaa ay la socoto iyo maraafiqiha meelaheedii oo dhan yani dhulkii intaa la ekaa qayb fulaan aniga maya waa dhulkii oo dhan celashii waxa all wi kanaaladii qalabkii xataa yeel hadduu jiro wamaa ilaa daalika arladii iyo xuquuqdeedii iyo qaybaheedii kala duwnaa waxa all wi yeelay waqabadtu adiga waad muxuu ahaa ii dhiibti kow waqabadtu ma dhulkiis waa xambaaraya dhabarka saarane <laughs> maya qabdigan waxaa wa qabdi macnawiya qabdigan qabdi waxaa weyaan odbeerti waxaa weyaan qofkii in qabdiga dhulka oo kale wuxuu noqonayaa qofkii in loo faaruqiyo oo isaga mas-uuliyaddiisii lagu wareejiyo haye dhulka waa kaas wabilahi towfiiq sidaa weyaan qoraalkana qaybu ka yahay waqabadtu waan qibdoodan la wareega daalika kaasaytu dhulkii wayaan kulluhu dhammaantii ah, qabadtu waan qibdooday maxaa idiin qoran meeshaan ah, waqabadtu daalika kullahu nacam waqabadtu waan qibdooday daalika arrinkaas kullahu dhammaantii minka aan kaa qiblooday goorma fii yowmi aw yowma kada maayan hebel min shahri kada bilhebel min sanati kada sanad hebel marka hadda waxaan leenahay min yowmi cawan wadnaa mogta min yowmi min leylaة الsabt alkhamis min shahri kada min shahri muxaram min caami kada caami alf arbaعmiya waثalaaث وarbaciin ayaan kaala wareegay ko hay fasaara wuxuu ahaaday marka jamiicu daalika intaas arinkaas oo dhan dhulkaasoo dhan iyo wax alle wi gudaha dhulkaa ku jiray fii yadi gacantayda ayuu ahaaday fasaara jamiicu daalika fii yaddi laka fasaara wuxuu ahaaday jamiicu daalika arrinkaa dhammaantii oo fii yaddi aniga gacantayda ku sugnaad qibdooday laka adiga ayuu ku ahaaday yacni adaa iskale weeyaan dhulkaas ayadoo hadda aan mukaatabada aan samayn oo hadda aan qibdooden shaqadaas kula wareegay milkigiisana adiga ayuu ku sugnaaday oo waraaqda aan qornay kama dhigaysa inaad dhulkii milkigiisa anigu wareegay waay laa milka milkin iyo hanasho li aniga ima sugna fii shayin shay oo minhu isaga ka mid a ah. waxba kuma lihi aniga dhulkaas oo milkigiisa ah iyo inaan noqdo hantiila walaa dacwa dacwo iyo sheegashana ani kuma lihi walaa eh, alibata walaa alibata dalbashana aniga kuma lihi inaan dhulkaa leeyahay ilaa haadihi اlmusaaraca wuxuu ka soo reebtay marka isla beerashadan almawsuufati ee la tilmaamay oo la qeexay ama lagu qeexay almawsuufati ee lagu sifeeyey lagu qeexay fii hada kitaab qoraalkan iyo heshiiskan fii hadihi sana sanadkan kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka nabigeena sal slam kaba soo qaad almusamaati ee la magacaabay fiihi gudihiisa faidanaat faid nqadat haddii sanadkan faid nqadat haddii ay muddada dhamaatada inqadat ilmudda fadalika arrinkaas maxaa idiin qoran kulluhu dhammaantii dhulkaas dhammaantii marduudu ilayka adiga ayaa lagu soo celinayaa iyo wilaayadika gacantaada ani gacanteed u soo wareegaya adoo kugu soo wareegaya walaka adiga ayay ku sugnaatay oo xaq baad u leedahay an tukhrijanii inaad iga saarto bacda inqidaai bacda inqidaai ha bacda inqidaa'iha dhammaashadeeda markii kadib bacda inqidaaiha dhamaanshadeed kadib minha arladi inaad iga saarto ayaa adiga kuu sugnaatay ood xaq u leedahay walaka adi ayuu kuu sugnaaday an tukhrijanii inaad iga bixisa minha arladi bacda inqidaaiha ay bacda inqidaai اlmudda muddadii sanadka ahayd markii ay dhammaato inaad dhulka iga bixisa xaq baad u leedahay wa tukhrijahaa aad ka saarta min yadi ani gacantayda iyo wa yadi kulli man qof kasta gacantii oo saarat ay u sugnaatay lahu isaga fiihaa arladan gudaheeda yadun gacan bisababi ani sababtay oo cawaantii asaga u kaalmaynaysay iyo dadkii muxua usii dhiibay iyo qaarkii muxuua shaqada lahay iyo qaarkii qandaraas hoosaadaad ka sii iyo kulli inaad dhammaan markay sanad dhamaato aad naga wada xaaqdo ead xaq u leedahay kow uqiru ama aqara waxaa qiray oo saxiixay oo heshiiskaas ogolaaday fulaanun hebel oo ina hebel hebel ahaa iyo wa fulaanun hebel oo ina hebel hebel ahaa wa kutiba waxaa la qoray haada alkitaabu heshiiskan iyo qoraalkan nuskhatayni laba koobi iyo laba nuqul ayaa laga qoray oo isla saas u qoran mujmadan caqdiga waa dhammaaday marka intaas marka imaamka imaam annasaa-i wuxuu manoo keenay marka haddii heshiis la gala oo qof aad dhul u dhiibaysid ood leedahay hebelow dhulkan ka shaqeey wixii ka soo baxana adiga qayb baad ku leedahay anigana dhulkii ayaa leeyahay waxaana kaloo leeyahay eh, beeritaankii amaba cafwan eh, abuurkii ayaa leeyahay iyo kharashka ayaa leeyahay adigana xooggii iyo wakhtiga yeelo haddii lagu heshiina saan in loo qorto ayuu imaamka siiqadan wuxuu leey waa siiqo aad u qiimo badan waxaa marka qofka yaqaana khilaafka ku jira masaladan yaqaano wax badan ayuu ka ogaan karaa kama soo qaad madaahibta qaar waxay shardi ka dhigayaan musaaracada si ay u ansaxdo waa in adiga aad yeelato abuurka haddaad abuurka adi yeelan weydo oo qofkii ka shaqaynayay abuurka uu yeesho waxay leeyihin waa xaaraan waa xaaraan ku yeelay ka shaqeeya wixii ka soo baxaana nus adinka iskale nus annaga iskale kaas ayaa marka lagu hankoolinaya marka isaga ka isaga ayaa lagu hankoolinaya marka shuruuddaas iyo habkaa loo qoray amaba caqdiga musaaracada sida ugu quruxda badan ugu khilaaf la-aanta waa kan imaamka caleyh raxmat ullahi uu hadda halkan soo dhigay su-aasha markaan isweydiiyeyn waxay tahay annaga heshiisyada aan galno oo kaba soo qaad dhul aan ku galno ama mudaarabadii oo xataa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala haddii aan caawa ka gaarana khayr haddii kan labeen dambe noo imaan doonta oo qofkii in lacag loo dhiibo oo la yihah lacagtan ku shaqey wax alle wixii ka soo baxaana adiga basantajkaas amaba waxaad ku leedahay saamigaas in la dhaha arrinta ayada ah iyadna caqdigaas kanula tooya taqriiban ama waxba kama aad uguma duuno annaga ma samaynaa dhibaatooyinkan ugu dhacayna ood ogsoon tihiin in badanoo annaga nagmid halkan fadhiya ay ogsoon yihiin waxaa weyaan sabab mu tahay in hadal saasuu cado haba yaraata meel laga soo fargeliyo aanan lahayn dad ku dhaqmanihin hadda insha allahu tabaaraka watacala waxaan rabaa intaan ayaan koobi ka qaadayaa nin loo yaro hore wadaad ah ayaanu dirayaa marka waxaan dhihi bal adiga wixii aad qoraysay oo islaamka qori jirtay iyo gaalba iyo waxaa weeyaan kan eh, eh, alimaam annasaa bal isbarbar dhigo meel madkhal ahoo far laga gelin karo oo taqra qaanuuniya waxay u yaqaanaan bal ka soo raadiya dhihi rabaa insha allah tabaaraka watacaala marka cashirka noo dhammaada inaan sawir waxaan u diro nin saaxiibkeena wallahi aad nin sheekhna aad u qiimo badan marka waxaan is leeyahay saqre inuu ka weyn doonaan u malayna ood waxyaaba xataa badan ka faa'idaysan doona insha allah tabaaraka watacaala waxaad ogaataan howlahan hadda looyarnimada iyo waxyaabahan iyo xataa waxyaabahan ay wax ku xukumaan nimanka reer yurub iyo in badan wax badan oo ka mid a waxay ka soo qaataan shareecada islaamka iyo fiqi islaami khaasatan ay ka qaataan inkastoo dee waxyaaba taamaad oo kufriyaad ah ay budka yihiin oo ayaga ay jeebabkooda kala soo baxeen iyo dhaqanadoodi iyo baladoodii laakiin meelo badan wuxuu waafaqayaa eh, waxaa weeyaan eh, fiqiga islaamiga ayuu waafaqaya halkaas ay lan ka aruursadeen ay ka qaateen marka meeqaa saaca la jooga sideed iyo shan miya ya ah. aye oo ninkaa kale lacag fiican uga faa'iiday isna intii uu ka rabo u hela inuu gacan la sii gelin shaygan labaad haddana dhibka badan oo iyadana soo baxda waxaa waaye dadka guryaha iyaga raadi guryaha raadinayaan badda gala qiimay sii saareen ninka guriga iska lahaa ama dabaq iska lahaa eh, lama ogoy qiimo labaad buu sii eh, saartay saas oo hadana kusugnaa kan hore marka ninkan hore eh, meesha ijaartay ijaarkiisa ma bixiyey isagaaba baroonka haye mm-hmm. masaladan koley masalo dhib badan waa oo wax badan culamadu waa ka hadlaan qofka bayc maa laa ymlik wax isaga uusan qofkan milkinin isaga uusan lahayn inuu sii iibiyo musiibadaas waa musiibo taagan halkan taalo amaba dhul ha noqoto iyo dhismo ama ha noqoto alaab iyo dhar iyo wax lamidka ha noqoto musiibadaas annaga meesha nagala soo geli doono oy biyaha naga soo geli doonaan oo laga yaaba in laisweydiiyo yowma alqiyaama xaaraantan ay nagu soo dhowmato meelahaas waa qofka waxaan aad gadaysa waa inaad adiga aada milkiso waxaadan lahayn ha gedin dulaal haddii aad tahay dulaal xalaal ahoo la yaqaano oo waxaa weeyaan ninkan waxgada iyo kan muxuu ah gadana labadaba ay ogsoon yihiin oo noqo niyahu dhegaysto aniga ninkan guriga muxuu gadayaa muxuu gadayaa ama kitaabkan muxuu gadayaa ninkan waxaan gadayaa boqol shilin soo boqol shil ma gadaysa boqolkan aad gadayso aniga qof ayaan kuu soo qabani oo boqolka isaga ah kaaga gato ayaan kuu soo qalqaalini maxaad isiinaysaa haddii aan boqolka qofka isaga kuu keeno waxaan ku siinayaa shil baan ku siini shukran kii aad haddana u tagayaa muxuu ahaa alaabta rabe warniyo alaabaan ku hayaa oo boqol shilin joogta haddii aan ku geeyo oon hawsha ayada ragga kugu geeyo maxaad iga siini oo aniga muxuu aha maadaama aan alaabta kuu soo arkay oon hawshii aan muxuu ahaa idiin dhexay qofkii maxaad iga siini anna shilin baan ku siini shilin ayaan ku siini ninkaas wixiisa bannaankaa yeelaa la socda culays hadda muuqda ma jiro laakiin mugdiga maaragtay gacanta madoobo la gelina mxuu ahaa haanta la gelini mas iyo hangarlo ayaa qofka qanini kala qari arintaas iyada waa khatar suuqa nooc kasta ha noqdana waa lagu shaqaystaa sarafkaa lagu shaqaystaa dharkaa lagu shaqaystaa guryaha la kalagadaa lagu shaqaystaa baabkaas horaana culimada aaday uga hadleen oo waxaa weeyaan eh, aad baa looga hadla weliba laakiin mushkiladdii ma suuraddiiaan caddayn oo dadka u muuqanla oo si fiican baasha looga dhargin mise waxaa weeyaan ganacsiga halkaas ka galayo qofkii il waxaa lhihi jiray indha lacag arko waxaa lhihi jiray eh, naar ma aragta ma saasaa taalo mise wixii sidii ay haddaan loo fahmin arrinkaas niman yahow weliba khaasatan qofkii suuq ku jira oo baabkaas ka shaqaysto oo howlaha shaqadiis ay yihiin fiqigeeda aad ha u ogaado oo fataawada culimada iyo fiqi islaami wax arrinta ay ka qabta ha la ogaado haddii kale waxaa laga yaaba adoo u haysta xalaalan ayiban inaad daaqayso xaraanan xaraaman waadixan inaad cuntaa laga yaaba ilmaada inaad siiso marka mawduuc isaga ah hadda uma fadhino dabcan waxaan caqdi iyo qoraal baan ku jirnay laakiin masalada ayada ha lagu baraarugo oo cilmigeedaad ha loo yeesho oo waraceeda iyo xalaalmarneeda ha la yeesho waxaadna ogaataan habeen hore habeenkii cafwan arbacadeed ma xasuustaan waxaan soo marnay ma xasuustaan ninkii saxaabiga ahaa oo raafic ibnu khadiij wiilka awogu u ahaa wuxuu ku yar ma xasuustaan oo dulkii adogaydo hebel lahaa ayaan saa yeelay wuxuu yidhi bunayow weliba diraahimi di waxay ahaayeen wa lagu kiraynayay addirham wadiinaar sooma hayn inkastoo xadiidka uu marka dambe shaad noqday lakiin hadalkiisa muxuu ahaa wiilkaygiiyow wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacala waa ka khayr badan ayuu ku siinayay waxaan isaga leeha iska dhaaf waxaan hanoo keenin saasuu ku yidhi soo mahayn marka waa sidaasoo waa tii aan sheegnay xadiid saxiix ahaa ilaahay dartii qofku wax ugu tago ilaahay wax ka khayr badan buu siiyaa sidoo kale shubahaadka faman itaqi shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waman waqaca fi shubahaat waqaca fi اlxaraam karaaci yarca xawl اlxima yuushiku an yaqaca fiih ayuu nabig yihi salى اllahu alayhi waali waslm marka ganacsi maadaama aan ku jirno atujaaru hum اlfujaar ilaa man facala aw qaala kada wa kada marka ganacsiga waa wax aad u qiimo badan oo barako badan oo wanaag badan laakiin wuxuu u baahan yahay taxadar aad u weyn weliba khaasatan zamankan xalaasha iyo xaaraanta ay isdhex mareen ganacsiyadaas hadda ugu badan xaraan kama marnaanayo hadda kaba soo qaad qofka inuu bombale qaawan oo weliba cawro foolxumi iyo shoodari ka shaqaysto maxaa ku qasbi imtixaanba wax kalaaba tuurino dhooman waaad maaa qoorta kuu suray ya waa imtixaan waxaan garanayaa berigii ugu horreysay oon boombalahaas oo taagan indhaha aan saaran waan dariiqa dhan baan ka cararay ma garate xilli facebookan iyo banadan wada qaawini nijaasadan iyo waxaan hataa telefoon baan la aqoonino xataa tooshna usan jirin tooshna xataa ma jirin aragso mid lihi jiro muxuu asuusantiin waan la yaabay big meeshiisaan uga cararay haddana waad aragteen maanta oo adduunka dhanba dee isku fasaqan qofka muxuu ahaa manjaalasa jaanasa dadki caadi noqdeenba suuqyadan markay bilaabanayan waad ogeedeen culamada la weydiin hadda maba xitaa dharay u xiri jira marka hore ayagoo dhar la-aan aho muxuuaha wada qaqaawanaysaa u taagan yihin marka ikhwaani qofka yacni nabigeena muxuu leh sal slam lan tamuuta nafsun xataa tastawfi risqaha wa ajalaha naf ma dhimanaysa xaaraan wallah inay dhimanaynin ilaa ajashi loogu talagelay ay dhammaysato risqan ay dhammaysato faاtaquu اllaha waajmaluu fi اalab war ilaahay ka baqa oo raashinka iyo waxaa weeyaan alabka aad doonanaysaan risq ilaahay waddo qurux badan oo wanaag badan umana ayuu nabig le salى اllah alيه waslm hada wallah aclam wsal ll sl ala rasul mustafى jazakum